الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عشر كينا سديدي اللحذنات كتاب كلب الأصول كخاتمة أقودا بيسة أيين قادم طولنا خاتمة خاتمة وحو كغهد ليا سوفي نمده kebigeeda khaatimadan aan arkayna waa suufinimada waa tasawufkii wey waa suufinimo bal waynu arki doonaa in allahu tacaala tacriifu tasawuf ayaynu arki doonaa waxyaabaha qaar buu ka soo qaadan doonaa gebiba suufinimo un kagama hadlayee waxyaabaha qaar kamida ayaynu ku arki doonaa in sha allahu tacaala awalulwaajibaati waajibaadka ka ugu horeeya almacrifatu waa garasho fil asaxi qowlka asaxa ah wax la garto waa macrifo iyo garasho qowlka asaxa ah waajibaadka waxa ugu horeeya waa almacrifa macrifada ayaa ugu horaysa faclam anahu laa ilaaha ila allah haddaba waman carafa ninka garta rabbahu rabbigii ninka gartaa tasawara wuxuu suuraystaa tabciidahu inuu ilaahay fogeyn karo wa taqriibahu una soo dhoweyn karo rabbigaa markaad garato waxaad suuraysan waxaad garanaysaa buu ku inuu ilaahay kuna fogeyn karo kuna dhoweyn karo fakhaafa markaa wuu baqaa wa rajaa haddana wuu rajeeyaa tabciidka markuu xasuusto ilaahay buu ka baqaa ilaah hay fogeynin oo hay eryin oo naxariistaada hayga eryin buu yidhaah warajaa uu rajeeyaa marka uu taqriibka ogaadana ilaahay buu rajeeyaa faasqaa wuxuu si fiican fadani waad aragtaa faasqaa wuxuu si fiican u dhegaystaa ila alamri amarka ilaahay amrayo ilan ilaahay buu gartay wuxuu filayaa ilahay inuu eh, fogeyn karo dhaweyna karo ibliisna wuu kaa dhigi karaa oo darajadii dee waa lagu fogeyn karaayo wax liitaa oo fircoonadii waktigana baa lagaa dhigi karaya ibliis oo kale fircoonadii waktigan oo kale dee waxa wey waxa ilaahay agtiisa aan naxariis aan agtiisa u oolin ayuu rabbi kaa dhiga waxa naxariisba ilaahay agtiisa u oolin baa lagaa dhigi karaa ilaahay baa kaa dhigi karaya kol hadday taasi jirto ilaahay ninu u naxariistay oo wanaagsan oo dhinac kaste ka toosan ilahay wuu kaa dhigi karaa kol hadday labadaasiba ay suurtagal yihiin in nin wanaagsan iyo nin xun gabadh wanaagsan iyo gabadh xun ilahay inuu intaba awoodda isagu uu leeyahay qofku waa inuu rajeeyo uu ka baqo waa inuu si fiican u dhegeysto amarka iyo nahyiga meel kastoo ilahay wax ku amrayo iyo meel kastoo ilahay wax ka nahiyayo faasqaa wuxuu u dheg raariciyaa ila alamri iyo wanahyi fartakaba kolkaasuu irtikaab sameeya ayuu koraa fartakaba wuu koraa shaygii la amray ayuu koraa ayuu sameeyaa wejtanaba wuu ka dheeraadaa kii laga nahiyeyna fa axabbahu markaa waxa jeclaan kol haddii amarkiina uu sameeyey xumihiina uu ka tegey fa axabbahu mawlaahu ilaahay baa jeclaanaya xadiidkii bukhaariga ayuu ishaaraya hadda wamaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binawaafili xataa uxibahu wamaa yazaalu kama zuulo cabdii addoonkaygu yataqarabu inuu ii dhowaado ilaya aniga binawaafili sunnayaal xataa uxibahu ilaa intaan ka jeclaanayo faidaa axbabtuhu markaan jeclaado kuntu waxaan ahaani samcahu maqalkiisii alladii kaasoo yasmacu bihi uu wax ku maqlayey wa basarahu araggiisii alladii kaasoo yubsiru bihi uu wax ku arkayey wa yadahu gacantiisii allatii taasoo yabdishu bihaa uu ku qabanayey wa rijlahu lugtiisii allatii taasoo yamshi biha uu ku soconayey wain sa'alanii hadduu wax weydiistana acdaytuhu waan siin wain istacaadanii hadduu wax iga magan galana la uciidanahu waan ka magan gelini wuxuu yidhi markaa xadiidkaasuu talmiixinayaa faaxabahu waxa jeclaaday mawlaahu mawlihiisii baa jeclaaday fa kaana wuxuu ilaahay noqday samcahu dhegtiisiibuu wixii ku maqlayey buu noqday wa ku arkayey buu wayadahu gacantii wax ku qabanayey buu noqday watakhadahu wuxuu ka dhigtay weliyan weli buu ka dhigtay in sa'alahu hadduu ilaahay wax weydiisto acdaahu ilaahay wuu siinaya wain istacaada bihi hadduu ilaahay ka magan galana acaadahu jira derajadaa waxaa lagu helaa ilaahay inaad wax weydiisato oo ilaahay markaaba ku siiyo ilaahay inaad wax ka magan gasho ilaahay markaaba kaa nabadgeliyana waxaa lagu helaa derajada amarka iyo nahyigoo sidooda loo qaato awaamirta ilaahay od sidooda u fuliso iyo nawaahida oo sideeda uga dheeraato wacaliyulhimmati ka himigiisu uu fog yahay ama uu sarreeyaa yarfacu nafsahu naftiisa wuxuu ka kor yeelaa can safsaafi lumuur umuurta liidata ilaa macaaliiha umuurta sarraysa ayuu u kor yeelaa haddaad tahay min sharaf leh naftaada waxa liito oo dhan baad ka kor yeeli wadaniiulhimmati himigiisu kuu liitu gaaban yahayna laa yubaalii waxba ma daneeyee sida duqsiguunbu meel kasta isku tuuraa fayajhalu jahli jaahil buu noqon wayamruqu wuxuu ka dhex boodi min adiini diintaba uu ka dhex boodi o kolba dhinacba uga dhex bixi qofku haddii uuna waxbaba danaynaynin faduunaka niya waxaad qaadataa salaaxan salaax iyo soo banaansho salaax qaado ow fasaadan ama fasaad qaado ow sacaadatan ama liibaan qaado ow shaqaawatan ama ayaan dari qaado aduu kala dooro buu ku yidhi ilan ilaahay khiyaarkii waa ku siiyeye waidaa khadara laka markuu kuu soo dhaco shay-un shay shay markuu maskaxdaada ku soo dhaco iska samee un hayso dhan fazinhu ku miisaan bisharci sharciga islaamka ku miisaan shareecadu maxay ka qabtaa dhe shay markuu qalbiga kaaga soo dhaco fa in kaana hadduu yahay ma'muuran mid laysamray fabaadir u degdeg fa inahu kaasi min araxmaani allaha naxariista badan buu ka ahaadaye fain khifta haddaad kor baqdo wuquucahu inaad ku dhacdo calaa sifatin sifo manhiyatin laguu diidoo lagaa nahiyey bilaa qasdin adoon u qasadsanayn lahaa xaggeega falaa calayka wax dhiboo dushaada saarani ma jiro wax dhibihii kuma saarna ilaahay baa dembi dhaaf weydiisatay istikfaar istikfaartaadibaa istikfaar usii baahatay ilaahay baa dembi dhaaf weydiisatayoo ilayn ilaahay markaad dembi dhaafka weydiisanaysay hadalladan ilaahay aad ilaahay kaga beriyeyseed ku beryeysay qalbigaaguba ma joogin adigoo macsiyadii isha la raacaya oo qalbiga ka jecel baad ilaahu dembigeyga iga dhaaf lahayd war istikfaartaasaaba istikfaar u baahan istikfaartaa lafteeda kasii tawba keen tawbakeenkaa kasii tawba keen eg selafku wuxuu odhan jiray selafku selafu haadihi lumma waxay odhan jireen ninku qofku hadduu macsiyo sameeyo macsiyuu samaynayaayo albaabadii soo xidhay oo albaabadii markuu soo xidhay ee daaqadii xidh daaqadii xidhay isagoo macsiyadii samaynaya ayay dabayl yari albaabka ka sanqadhisay markaasuu mooday in loo soo gelayo wuu naxay dembigaad samaynaysaba naxdintaasaa kasii weyn dembigii aad samaynaysayba naxdintanaa kasii weyn bay odhan jireen selafku waad aragtaayo haddaba waa tii cumar binu miyuu ahaa tawbatlkadaabiin beenaalayaasha tawbadooda waa qofka qalbigiisu uuna jooginayla ilaahay baan u tawbo keenaya wuxuu idhi waxtiyaaju istikfaarina istikfaarteenna ubaahashadeeda ila istikfaarin istikfaar kale ay u baahataa laa yuujibu ma waajibinayo tarkow inaynu marka horeba iska dayno istikfaartaada haddii qalbigoonku joogin ilaahay aad baryayso od leeda ilah waxaa isi qalbigaagina maba joogaba meel kale aad ku maqan tahayba ilaah waxaa isi ilaahu dembiga iga maqan tahay inaad iska dayso ma keenayse dhaguxu goormuu jabaa dhaguxu marka koobaad kuma jabee garaacid buu ku jabaa sow maaha wuu jilcaa taasi qalbigaagay jilcinaysaa buu kuleeyay markaa ilaahay iska mashquulsano uba oo istikfaarta hadaynin waad soo dhowaanaye marka dambe ayaad caadi noqonaysaayo adoo si fiican dembigaagii u arkaya ilaahayna u qaabilsan qalbigaaguna uu xaadir yahay baad marka dambe astakfirullah odhan doontaa waxtiyaaju istikfaarina istikfaarteenna ubaahashadeeda ila istikfaarin istikfaar kale ay u baahataa laa yuujibu ma waajibinayo tarkahu in isaga layskaga tago facmalniyow haddaba camal fal wain khifta haddaa abadabad ka baqdid alcujuba kibirba ad ka baqdid mustakfiran adigoo ka istikfaar dalbaya minhu xaggiise adigoo kibirkii iyo isla weynidii ilaahay iga dhaaf ayaad hadana isleedahay war haddana adaad malaha isla weyn tahay haddadana malaha isla weyn ha joojinin buu ku yidhi ilaahw dembiga iga dhaafuundhe wain kaana hadduu yahay manhiyan mid lagaa nahiyey fa iyaaka waan kaaga digayaa buu ku yidhi wax lagaa nahiyey fa inahu kaa lagaa nahiyey min ashaydaani shaydaan ayuu ka ahaaday qalbiga haduu kaaga soo dhaco shaydaan buu ka ahaaday wax lagaa nahiyeye iska ilaali fa in milta haddaad usii leexato waa kii lagaa nahiyey inaad samaysaad usii leexatay fastakfir ilaahay dembi dhaaf ka dalab oo maylkaa laftiisa ilaahay dembi dhaaf weydiiso shayga samayntiisiiba ma aha uleexadkiisa shay xun baa qalbiga kaaga soo dhacay markaasaad shaygii xunaa ilaahay inuu nahiyey baad ogaatay haddana isagii baad usii yar leexatay war leexashadaa ilaahay dembi dhaaf ka dalab buu ku yidhi leexashadaa ilahay inuuna ku ciqaabin iska daa samayntiisa oo fain milta haddaad ku leexato xumaha fastakfir ilaahay dembi dhaaf weydiiso waxadiiu nafsi nafta xadiidkeega waxay naftu kuugu sheekayso walhami iyo waxa aad ku hamidaaba maaka weeyaan lam tatakalam adan ku hadlin ow tacmal bihi adan ku camal faline makfuuraani labadaba waa lagaa dhaafaya xadiidu nafsiga iyo hamiga waxa aad ku hamido iyo waxay naftu kuugu sheekayso waa makfuuraan buu ku yidhi eedan dee samaynin casmi iyo go ka dhiganin war waa lagaa dhaafaya iyaga way lam tudicka haddayna ku adeecin alammaaratu nafta ammaarada ee xumaha aadka qofka u farta ina anafsa la bisuu buu ilaahay leeyahay nafta ammaarada ihi haddayna ku adeecin markaad wanaagga kaalay tidhaa waylam tudicka haddayna ku adeecin alammaaratu nafta ammaarada ee xumaha xooga kuu faraysaana fajaahidaa jihaad naftaada la gal naftaada la dagaalan oo jihaad la gal buu ku yidhi fain facalta haddaad samayso wixii qalbiga kaaga soo dhacay ee xumaha ahaa fatub ilaahay u tawba keen istikfaar dalab laguma odhan fatub horta tawba keen istikfaarta ku dambaysee fatub waa waajib welibana fain lam taqlac haddaad ka hadhi weydo xumihiiba waad ka gu'i weyday listildaadin macaansi aad macaansanayso xumuhu kuu macaansaday ayaad uga hadha ayaad uga gu'i weyday ow kasalin ama wahsi aad ka wahsanaysa ka tegiddii ayaad uga hadhi weyday fadkur ilmowta geerida xasuuso wa iyo kadadiisa geerida iyo kadadeeda xasuuso markaasaad xumaha ka hadhi doontaaye adigoo iilka lagu dhigayo oo kafanka lagugu duubayo oo naxajka lagu saaray oo carada lagugu dhoobayo taa xasuuso adaa ka hadhi doona xumahaad ku fikiraysid ow liqunuudin ama qunuud iyo quusasho ayaad uga hadhi weyday xumihii kama hadhaysid maxaad uga hadhi weyday waa liqunuudin naxariistii allaad ka quusatay waxaad leedahay anigu waxaan reebayba ma jiro waxaan reebayba ma jiro ilaahayba dembigayga dhaafiba maayo dembi la dhaafaba ma samaynin buu ninkii yihi qunuud baa ku dhacay ow liqunuudin qunuudkaa ayaa ku dhacay qofkii fakaf waxaad ka baqataa makta rabbika rabbigaa cadhadiisa ka baq ilaahay inuu ku cadhoodo ka baq waayo inahu laa yay min rawxi illaah ila alqawmu alkaafiruun naxariista allah gaalo mooye cid kale kama quusata baa la leeyahay aayadda kale wuxuu rabbi leeyahay qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaduu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica addoommadayda nafahooga ku xadgudbayo ha ka quusanina naxariista allah ilaahay dunuubta oo dhan waa dhaafaaye kolkaa ha quusanin baa lagu leeyahay ha quusanin ow liqunuudin qunuud iyo quusasho ayaad uga hadhi weyday xumihii fakaf waxaad ka baqdaa makta rabbika rabbigaa cadhadiisa oo wadkur waxaad xasuusataa saata sacata naxariistiisa ballaadhkeega iyo waasacnimadeeda wacrid u bandhig naftaada atawbata tawbada u bandhig naftaada tawbada u bandhig oo waxaad tidhaahdaa nafeey tuubi ilaa rabbiki rabbigaa u tawba keen allihii sidan kuu abuuray u tawba keendhe wahiya iyadu annadamu waa qoomamo tawbadu waa maxay waa annadamu inaad qoomamooto ood maxay ka qoomamooto dembigii aad samaysay wa waxay tawbadu ku sugnaataa biliqlaaci inaad ka hadho ood ka fuqdo dembiga adoo dhinacan dembigii kaga jira adoo dhinacan dembigii kaga jira haddaad tidhaa waan tawbo keenayaa rabbi tawbada kaa aqbali maayo waa inaad kow tawbada horta dembiga waa inaad ka foqdaa aliqlaac wa tataxaqaqu way sugnaani tawbadii biliqlaaci iqlaac iyo ka hadhid bay ku sugnaani wa cadmin go'aansi ayay ku sugnaan uu go'aansado aansado allaa yacuuda inuuna dib ugu laaban go-aansi watadaaruki maa kii soo haleelidiisa ayay ku sugnaan yumkinu uu suurtogel yahay tadaarukuhu inuu soo haleelo waxyaabihii oo dhan uu ka daba tegayaabuu ku leeyahay tadaaruki maa yumkinu tadaarukuhu nin baad hanti ka haysatay waa tawba keentay hantidii u celi hantidii u celi qof baad qadaftay ood aflagaada ku qadaftood jalaaxaysay isku dhiib ha kaa jarta oo xadulqadafkii ha kaa goostee isku dhiib walasaxu qowlka sixada badani sixatuhaa tawbadu inay asaxayso weeyi can dembin dembi in laga tawbo keenaa inay asaxayso walow nuqidad haba la buriye e. dembigii haddana ha ku laabto ha tawbo keeno ha ku laabto ha tawbo keeno tawbadii way asixi ow maca alisraari israar micii ayay asixi calaa kabiirin dembi kabiir ah uu qofku ku dul nagaaday haddii dembi kaloo kabiire ah uu qofku ku jiro isagoo shaaribulkhamre ah ayuu zine ka tawbo keenayaa wali khamradii iyadoo ugu jaqayaa zinadiibuu ka tawbo keenayaa ama ama ama isagoo ama khamru ka tawba keenaya welina zinadiibuu wataa kanu ka tawba keenaya uu ka laga aqbalaya kan kalena waa baab waa kabiiraba ha ahaade de ma xalaashan hadduu xalaashado ilan waa masale kale wa wujuubuhaa tawbada waajibnimadeeda weeyi an sagiirin walasaxu qowlka asixi ihi wujuubuhaa tawbada waajibnimadeeda weeyi an sagiirin dembi sagiir an laga tawba keeno dembi yar in laga tawba keenaana waajib weeyaan waayo lama eego dembiga yaridiisa laakiin waxaa la eegaa kala la caasiyey weynidiisa ilaahay ayaa la caasiyey subxaanahu wa tacaala kolkaa dembiga un ha eegin yaridiise ka la caasiyey weynidiisa eeg wa in shakagta haddaad shakido filkhaatiri shayga khaatirka ee maskaxda kaaga soo dhacay haddaad ka shakido shikido amamuurun inuu yahay mid lagu amray am manhiyun iyo inuu yahay mid laguu diiday labadaasaad ka shakiday maxaa la odhan jiray jalb اmasaalix muqadamun maaa la ohan eh, darb d maxaa la odhan jiray darb eh, darb اlmafaasid muqadamun calaa jalb اmasaalix kolkaa mafsadada baabka mafsadada iska xidh manhi ka soo qaadoo ka joogso haddaad kala garan weydo maslaxo iyo mafsado ka joogso fa amsi ka joogso hadaba fa fii mutawadi'in nin weysaysanaya oo yashuku shikiyey ana maa yaksiluhu kuu maydhay anna maaka yaqsiluhu uu maydhaya haalihatu markii saddexaad inay tahay o raabicatun iyo markii afraad inay tahay afraadna waa manhi haalitana waa ma'muuro qiila waxaa la idhi laa yaqsilu ma maydhayo ma maydhi la iman maayo waayo manhi inuu ku dhaco ayaa la diidayaa oo halkii khayrka uu ka doonayay xuma kaga dhaco darulmafaasidka inoo horreysi waxaa la leeyahay laa yaqsilu juwayni ayaa sidaa qaba abi moxamed aljuwayni ninkii la odhan ayaa sidaa qaba laakiin asaxu waxa weeye mas'aladii inagu aynu fiqiga ku naqaanay oo muxuu aha asaxu waya'khudu shaaku bilyaqiin taasu asaxu ah qiila sidanuu kuu leeyahay wain shakagta haddaad ka shikido fil khaadiri shayga khaadirta qalbiga kaaga soo dhacay ama'muurun inuu yahay mid laysamray am manhiyun iyo inuu yahay mid layska nahiyey fa amsi joogso fa fi mutawadi'in mid weysaysanaya oo yashuku shikiyey anamaa yaksiluhu kuu maydhay markii saddexaad inuu yahay o raabicatu kii afraad inuu yahay qiila waxaa la yidhi laa yaksilu kii laga baqayo de inuu ku dhaco buu kuleeyahay wa kullu waaqicin wax kasta oo koonkan ka dhaca waaqic kaste wax kasta oo koonka ka dhacaa biqudrati illaahi ilaahay qudradiisa ayuu ku sugnaaday wa iraadatihi ilaahay doonidiisa ayuu ku sugnaaday khayr iyo shar waxaa dhacayaaba waa biqudrati illaahi wa iraadatihi fa huwa haddaba ilaahay khaaliqu kasbilcabdi adoonka kasabkiisa iyo samayntiisa allaha abuuray weeye oo kasabkan ilaahay baa abuuray adoonka kasabkiisana ilahay baa abuuray qadara lahu ilaahay uu u qadaray qudratan qudro tasluxu qadara ilaahay wuxuu abuuray lahu adoonka uu abuuray ama uu qadaray qudratan awood tasluxu u subata lilkasbi inuu ku shaqeeyo ilaahay baa addoonka ku dhex abuuray awood uu ku shaqaysto awooddaana maxaa loogu talagalay awoodda adoonka waa lilkasbi waa kasab iyo shaqo laa liliijaad laakiin abuurid looguma talagelin muctasiladaas tidhi awoodan adoonku waxbay abuurtaaye awoodda adoonku way abuurtaa ma awoodda addoonku waa kasaboo way samaysaa wuxunbay samaysaayo waxba ma abuurto fallaahu ilaahay khaaliqun waa khaaliq oo waa abuure addoonkuna muxuu noqonayaa muktasib laa muktasibun ilaahay muktasib maaha mid shaqeeya oo dee muktasiboo kasab kan shaqaynaya laakiin waa khaaliqii abuurayey walcabdu adoonkuna bicagsihi cagsi buu yaho adoonkuna waa muktasire khaaliq ma aha walasaxu qowlka asaxa ah ana qudratahu qudradiisu maca alficli ficilka miciisa ayay ahaatay qudrat lcabdi wey addoonka qudradiisu waa maca alficli ficilka miciisa ayay ahaatay ila waa carad e waa shay carada oo soo banbaxaya weeyaani fahiya iyadu haddaba laa tasluxu uma suubato fahiya iyadii waa qudradii addoonkuye laa tasluxu uma suubato lididayni laba iska soo horjeeda addoonku mar qura kan samayntiisa iyo samayn la-aantiisa aw kasabkiisii suurtagal ma noqonayo oo didayn kuma wada tacaluqayo didaynkii kuma wada tacaluqayo baa lagu leeyay mar qura fahiya laa tasluxu uma suubato lididayni laba iska soo horjeeda samayntiisa iyo samayn la-aantiisa wa ana alcajza cajziguna asaxu waxa weeye addoonka xaggiisa ka yimid sifatun waa sifo wujuudiyatun jiritaan loo nisbeeyey tuqaabilu waxayna qaabishaa alqudrata karidda kartida ayay qaabishaa taqaabuladi dayni laba iska soo hor jeedaa siday isku qaabilaan oo kale dee ama cajzibaa jooga ama maxaa jooga qudra joogta kaasina waa mas'alo wa ana tafdiila kala fadilid bayna tawakuli tawakulka iyo waliktisaabi labadaa la kala fadilaana yaktalifu wuu iskhilaafayaa biikhtilaafi naasi dadku siday isku khilaafsan yihiin oo kale ilaahay in badan buu mutawakiliinta ammaanay wallahu yuxibu lmutawakiliin kuwa ilaahay tala saarta kasabkana laynooma diidin kasabka inaad shaqaysato inaad ilaahay tala saarato oo tidhaahdo ilaahay wuxuu ii qodaray waan helayaay waxba shaqaysan maayo iyo inaad iska shaqaysato labadaa ayaa la yidhi tala waa midkee dee ragga qaarkood isma anfiyayaan bay yidhaahdeenoo labadan isma anfiyayaan oo tafdiilba in lala yimaadaba ma aha laakiin ragga qaba tafdiil ha lala yimaado ha la kala fadilo inuu addoonku uu shaqaysto iyo inuu addoonku yidhahdo anuu tawakul waxba shaqaysan maayo ilahay baan iska tala saaranaya waxay waa iskhilaafayaan biikhtilaafi naas dadkay ku kala duwan yihiin haddii adigoo doonayo shaqadii daacigii sababtu kiyuu kugu dhex jiro haddaad iska tajriidi istiraa waxba ha shaqaysanin hadda waa waxyaabihii lagu shaqaysan lahaay o dhan naftaada way ku jiraan way way kaa dhex guuxayaan shahwo khafiye abaa loo yaqaanaa fadhiisiganaad fadhiisatay lafteeda ayaad ku shaqaysanaysaa kan laftiisaa shaqo kua ah. hamoodin inaad ka fadhiisatay adduunyadii oo camal aakharaan u go-aya haddaad tidhaa may camal aakhara u go lama yidhah kol haddii daacigii asbaabtii shaqadu isku kaa saaran tahay iska dayntan aad iska daynaysa lafteeda ayaa shaqo kale ah dadkunbaa ku ogaanaya oo odhanaya allah arme hebel miyaydaan ogeyn aakharu u go-aye bahashu sida daadkay kula tegaysaaba waa khatar markaa waa halis weeye halis weeyaan haddii mataqaanaa asbaabtii oo adan haynin wax alla waxaad haysaa ma jiro camalkii aakharana wuu kuu muuqdaayo dee daqiiqad inay kaa qarsoonto kaa kaa khasaartana mar rabtid wixii kalena meesha kuuma yaaliin oo kuma hor yaaliin ku naftaaduna ma doonayso oo camalkaa aakharuun baa kuu dhadhamaya haddaad adduunyo markaa u leexato inxidaad baa la yidhaahdaa derajadii qiimaha badnaydood hoos uga soo dhacday wey haddaba haddii asbaabtu ay ku sahlan tahay ama naftaadaba ay ku jirtood ka dhex muuqato oo waxaan inuu hunguritaa kugu jiro war shaqayso tala saarkailan tawakulka ma anfiyeyse shaqadu miyay tawakulka anfiyeysaa ilaahayna tala saaro awrkaagana dabro wuxuu ku yidhi wa ana tafdiila fadilid bayna tawakuli tawakulka iyo waliktisaabi iktisaabka dhexdooda la kala fadilaa yakhtalifu wuu kala duwan yahay biikhtilaaf inaasi dadku siday u kala duwan yihiin fairaadatu tajriidi tajriidka iska qaawinta adduunyada oo dhan la iska qaawiyo doonida la doono adduunyo o dhan inaad ka dhex baxdo maca daaciyati lasbaab asbaabtaa kii kugu baaqayeyna kii uu macaaga yahay shahwatun waa shahwo khafiyatun qarsoon hoos baad u shaqaysanaysaa wa suluukulasbaabi asbaabta oo la raaco asbaabtii shaqada oo la raaco maca daaciyati tajriid kiyay naftaada quwo kaa reebaysaa ay jirtana inxidaadun hoosu dhac baa la yidhaahdaa cani rutbati alcaliya martabada sare hoos looga dhacay waqad yaati shaydaanu shaydaanku inuu yimaad baa laga yaabaa biiraaxi jaanibilah dhinaca dee diinta iyo dhinaca alle kiyoo kusoo tuuraya tacaalaa sarreeya fii suurati alasbaab suuraddii asbaabtu ay lahayd dhexdeeda ayuu wax ku soo tuuri wuxuu ku moodayaa wuxuu ku odhanayaa uun ninkii saaliku tajriidka ahaa ee adduunyadaba aan u jeedin ee aakhare camiranayey ee adduunyaduba ay culays iyo dhib uun ay ku ahayn uunba odhanayaa alla oo ma waxaad ismoodaysaa inaad dariiq aakhare hayso ilaa mata ilaa mataa tatruku asbaab uunba odhan alam talam ana tarkaha yudmicu lquluuba lima fi aydi nnaas miyaadan ogeyn adduunyadood iska daysaa dadka gacmahooga waxaa ku jira inaad jeclaata inay ku badayso aad shaqayso eeg shaydankii baa dhinacan kaa maraya buu ku yidhi shaydaanka laftiisii baa dhinacan kaa maraya waqad yaati inuu yimaad baa laga yaabaa ashaydaanu shaydaanku bidiraaxi jaanib ilah dhinac ilaahay isagoo isku soo tuuraya tacaalaye fii suurati asbaab asbaabta suuradeeda dhexdeedana isku soo tuuraya welibana o bilkasali ama kasal iyo wahsi ayuu kaaga ridi fii suurati tawakuli suuraddii tawakulka markaad mutawakilka ahaydna ma nin mutawakil aad ismoodeysaa waa xataa ninkaasi nin caajisaa tahe buu odhanaya walmuwafaqu qofka muwafaqee ilaahay waafajiyo wanaagu yabxau wuu baxsiyaa canhumaa labadaba labadaba wuu baxsiyayaa oo wuu raadinayaa oo wuu iska ogaanayaa wuu iska hubinayaa buu kuleeyahay kan shaydaanku ula imanayo si uuga badbaado iyo kan kale ee cajzigu uu keenayo labadaba uu iska baxsiyaya wayaclamu wuxuu ogaanayaa anahu laa yakun inuuna jirin annahu laa yakuunu inuuna ahayn ilaa maa yuriid wuxuu ilaahay doonayo mooye wax kale oo jiraaba inuuna jirinna waa ogaanayaa waqad tama waxaa dhammaystirmay alkitaabu kitaabkii ayaa dhammaystirmay bixamdillaahi ilaahay mahaddiisa ayuu ku dhammaystirmay wacawnihi ilaahay kaalmihiisa ayuu ku dhammaystirmay jacalana allaahu ilaahay haynaga yeelo bihi isaga sababtii maca aladiina kuwii macooga ancama allaahu alle uu u nimceeyey calayhim dushooda oo min annebiyiina nebiyiinta iyo wasidiiqiina sidiiqiinta iyo washuhadaai shuhadada iyo wasaalixiina saalixiinta ah waxasuna waxana wanaagsanaaday ulaaika waxasuna wanaagsanaayay ulaaika kuwaasi wanaagsana rafiiqan saaxiibnimo u wanaagsana kuwaasaa wax lala saaxiiba ah buu ku yidhi insha allahu tacaala halkaa ayuu inoogu dhammaaday wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam